alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira lamxatun taariikhiyatun waa in yaroo kooban oo taariikhiya kuna saabsan ama ka warramaysa can nash'ati cilmi alqawaacid alfiqhiya cilmiga loo yaqaano cilmu alqawaacid alfiqhiya maraaxishii iyo korriinkii uu soo maray ayaa si kooban aynu u tilmaami doonaa waradat aa'ifatun min alqawaacid alfiqhiya waradat waxa ay soo aroortay ama ay ku timi taa'ifatun qeyb min alqawaacid alfiqhiyati ka mida fiqhiga qawaaciddiisu manhuuratan iyada oo firidhsan baa waxay ku soo aroortay fii nusuusi sharci sharciga nusuustiisa iyo adiladiisa nasan waxay soo aroortay qawaaciddaasi qaarkeed iyada oo nas ah oo looga jeedo daliilka laftiisii oo qaacide laga dhigay aw macnan ama naskii sharciga macnihiisii oo qaacide laga dhalaaliyey iyadoo ah ayay soo aroortay uma dabeetana talaqaaha asaxaabatu saxaabadii baa iyaguna qaatay oo la kulmay qawaacidda wa camiluu bihaa waanay ku camal faleen qabla tadwiinihaa ka hor inta aan loo diiwaangelinin qawaacidda ka cilmin mustaqilin iyada oo ah cilmi madax bannaan iyadoo aan la qorin oo aan la diiwaan gelin baa ku dhaqanku uu horreeyey falwujuudu alcamaliyu jiritaanka ku dhaqanka ahi lilculuumi culuumta shareecada marka la eego ku dhaqankooda yacni jiritaanka uu jiray baa saabiqun ka horreeyey calaa wujuudiha tadwiiniy jiritaanka ah in la qoray oo la diiwaangeliyey waxaa ka horreeyey ku dhaqanka halkan waxaa lagu tilmaamayaa uun alqawaacid alfiqhiya ama cilmigani inaanu ahayn cilmi dee gadaal iyo xilli dambe bilaabmaye inuu ahaa xilli eh, yani cilmi la jaan qaaday oo la soo bilaabmay islaamnimada sidaa awgeed baa qawaacidda fiqhiga ah in badan oo ka mid ahi nusuusta iyo shareecada ayay ku soo aroortayoo adiladii oo inbaa qaacide ahaana loo qaatay ama macnihii daliilka laga qaatay baa qaacide laga dhalaaliyay ku dhaqanka lagu dhaqmayee la camal geliyeyna inta aanba la qorin ee aan qaacide ahaan iyo alqawaacid alfikhiya ayaa la yidhaahdaaba aan la odhan magacaaba aan loo bixinin baa hore loogu dhaqmay markaa ku dhaqanka ayaa ka horreeyey diiwaangelinta iyo in laga dhigo maxay cilmi gaaro mustaqila culumtuna waa siday u badan yihiin waradat aaifatun min alqawaacid alfiqhiya qayb ka mida qawaacidda fiqhiga ah waxay soo aroortay manhuuratan iyada oo ku firirsan fii nusuusi sharci adilada shareecada nasan xaalay tahay daliilka laftiisii oo qaacido laga dhigay aw macnan ama xaalay tahay daliilka macnihiisii oo qaacide laga dhalaaliyey uma dabeetana talaqaaha asaxaabatu saxaabadii baa qaatay wa camiluu biha waanay ku camal faleen qabla tadwiiniha ka hor inta aan loo diiwaangelinin qawaacidda ka cilmin mustaqilin cilmi madax bannaan oo alqawaacid alfiqhiya la yidhaahdo inta aan loo diiwaangelinin magacaana la siin ayaa waxa weeye lagu dhaqmi jiray faalwujuud alcamaliyu jiritaanka ah in lagu dhaqmayey oo la camal geliyey qawaaciddan amaba si guud lilculuum culumta shareecada guud ahaan ku dhaqanka lagu dhaqmayey inuu jiray baa saabiqun ah mid ka horreeyey calaa wujuudiha tadwiini jiritaankeeda ah maxay in cilmi gaara laga dhigo la qoro kutub laga qoray de waxaa ka horraysay in horta lagu camal falay oo iyadoo aan baa magacan aanay sidanin oo aan loo oqoon baa haddana lagu dhaqmayey waana siday u badan yahin culimtu haddaba maadaama oo sidaa lagu soo waday ilaa xilligii saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin ciddii ugu horreysay ee qawaaciddan habaysay ee isku dubaridday talow waayo wa awalu man ciddii ugu horraysay ee tasaddaa u banbaxday lihaada alcilmi cilmigan alqawaacid alfiqhiya wa jamacahu oo dabeetana ururisay huwa isagu waxa weeye alimaamu alxanafiyu imaamkii xanafiga ahaa ee la odhan jiray abu aahir addabbaas abu aahir addabbaas waa mid ka mid a ah culimmadii xanafiyada almutawafaa ee la oofsaday fi lqarni araabic qarnigii afraad ee hijriga abu aahir addabbaas kitaabuu qoray horta ma jiro oo alqawaacid alfiqhiya ku saabsan laakiin waxaa culimmadu ay tilmaameen inuu yahay qofkii ugu horreeyey ee isku daya inuu bal ururiyo si guud qawaacidda oo waxa weeye uu tartiibiyo waxaana la sheegaa inuu ahaa nin indhala caalimkani markaa masaajid uu dee isagu imaamka ahaa oo ku yaallay ciraaq baa marka salaada cishaa in laga baxo albaabadu xidhan jiray dabeetana qawaaciddan uu xifdiyi jiray furuucdii fiqigu tiriyaa dabeetana furuuc waloo isku midaba wuxuu u samaynayay qaacido u gaar ah isagaa samaynaya dabeeta habeen habeennada ka mid a ah, ayaa nin masaajidka ku cusub oo qariibna ku ah meesha iyo deegaanka ayaa masaajidkii markii uu cishaayigii laga baxay wadaadkana uu isi albaabadii soo xidho buu meel ugu sii dhuuntay illa waa nin dhala wax badan arki maaye wuxuu dabeeta bilaabay qawaaciddii inuu xifdiyu ku celceliyo ninkan martida ahayna muu dayicin fursaddaase uu qorayba dabeetana ninkaa dayfkee martida ahi qawaaciddaa uu ururiyey abu taahir adabbaas isagu naftiisa uu urursanayay dadkana uu ka qarinayay ninkii soo shaac saaray waa ninka isagaa dabadda u soo saaray qawaaciddaasi inay jirto iyo sheekhani qaacidooyinkaa inuu hayo waxa weeye soo shaac saaray inuu xoogaa qarsanayay oo islahaa balyaanay weli cidi kuna ogaana maadaamaoo barbirowba ay tahay waxaa tusinaya markii uu dareemay in masaajidka la joogo sanqar buu dareemay qawaaciddiina wuu joojiyey ninkiina uu iska saaro wuu eriyey markii uu dareemay masaajidka in lagu jiro marka kitaab dee uu qoray ma jire laakiin qawaaciddaasu si guud dee u xifdisan ama u ururinayay marka taasi waxay tusinaysaa madhabka axnaafta ama xanafiyadu inay baac dheer ku leeyihiin fannigan alqawaacid alfiqhiya oo ay yihiin ciddii ugu horreysay ee dee isku dubaridda wa jaaa bacdahu abu aahir adabbaas dabadii waxaa yimi alimaamu abulxasan cubaydullaahi bin lxuseyn alkarkhi saaxibu kitaab usuuli lkarkhi sheekhaasaa isla yimi oo dee axnaafta ka mid a ah. kitaabkaasaanuu qoray qawaaciddii uu ku ururiyey wa dakara fii kitaabihi alimaamu alkarkhi waxa uu isna kitaabkiisaa uu qoray uu ku ururiyey sabca casharata toddobiyo toban min qawaacid dabbaas ka mida qawaaciddii uu ururiyey ee laga soo wariyey abu aahir adabbaas uma zaada calayha dabeete wuxuu ku kordhiyey qawaaciddaa toddobiyo tobanka ah ayuu wax ku kordhiyey dheh wa awsalahaa waxaanu gaadhsiiyey ilaa sabcin wa alaaiina qaacidatan ilaa toddobiyo soddon qaacido ayuu gaadhsiiyey siddeed iyo soddonna waa la sheega uma dabeetana waxaa yimi oo ka daba yimi isna alqaadi xuseyn almarwasi ashaafici alladii sheekhaasoo arjaca madhaba ashaafici madhabka alimaamu shaafici u celiyey ilaa arbaci qawaacida afar qaacido oo hiya iyadu ah alqawaacid alkhams alkubraa afar qaacido qawaaciddan shanta aynu dhigan doonno ka mid a ayaa madhabka shaaficiyadaba u celiyo uu yidhi madhabkii shaaficiyadaba wuxuu ku wareegayaa cadaa qaacidata alumuuru bimaqaasidiha marka laga reebo qaacidada loo yaqaano alumuuru bimaqaasidiha yani shanta qaacida marka taa laga reebo afarta kale madhabkii shaaficiyad buu celiyey uma ataa dabeeto waxaa yimi bacdahu alqaadi xusein dabadi alimaamu abu zaydin addabuusi abu zayd addabuusi baa isna yimi oo dhintay taariikhdu markay ahayd afar boqol iyo soddonkii faallafa waxaa dabeeta uu qoray kitaab ta'siisu nadar kitaabka loo yaqaano ayuu qoray marka kitaabkan taasiisu nadar iyo usuulu lkarkhi inta badan way isku daabacan yihin oo iyagoo wada daawacaan baa laga yaabaa in la arko marka raggaasi waa raggii ugu horreeyey fannigan u banbaxay ee waxna ka qoray ahamu kutub almadaahibi kutubta madaahibta kuwa ugu muhiimsan kutubtaasoo ah kuwo laga qoray fi lqawaacid alfiqhiya madaahibta afarta ah madhab waliba dee qawaacidda fiqhiga ah gacan buu ku leeyahy mu'alafaad iyo kutub laga qoray buu ku leeyahay marka bal waxaynu dul istaagi madhab kasta iyo kutubta ugu muhiimsan qaar ka mid ah ee fannigan alqawaacid alfiqhiya ay ka qoreen awalan ugu horayn min ahami kutubi alxanafiya kutubta xanafiyadu ay ka qoreen alqawaacid alfiqiya kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a ah kow usuulu lkarkhi oo hadda waynagii soo marayni liabilxasan cubaydillaahi bni lxusein alkarkhi waxa uu dhintay taariikhdu markay ahayd afar boqol saddex boqol iyo afartankii wa hiya risaalatun sagiira waana risaalo yaroo koobano ishtamalad koobsatay calaa sabcatin wa alaaiina aslan ee toddobiyo soddon qaacido wa sharaxahaa waxaana sharxay abuu xafsin cumar binu muxamed annisafi ayaa sharaxay oo sharax saaray qawaacidda kitaabka labaad waxa weeye tasiisu nadar waxaana iskale liabi zaydin eh, cabdillaahi bni cumara addabuusi alxanafi oo isna dhintay afar boqol damana kitaabahu kitaabkan waxa uu ku sheegay oo qawaaciddaa uu raaciyey alkhilaafa bayna ala'immati almujtahidiin culimmadii mujtahidiinta iyo masaa-ishaas siday ugu kala aragti dunaaneen wax ka mid ah ayuu sheegay kitaabka saddexaad ee xanafiyadu ay ka qoreen alqawaacid alfiqhiya ama kuwa ugu muhiimsan ka midka ahi waa kitaabka loo yaqaano alashbaahu waalnadaa'ir waxaana iska leh zaynuddiin binu ibrahim oo caan ku ahaa ibnu nujaym taariikhda uu dhintayna ay ahayd sagaal boqol iyo toddobaatankii hijriga waqad jaaa hada alkitaabu kitaabkan alashbaah wanadaa'ir waxa uu yimi bacda fatrati jumuudin kadib muddo ay kala go'day oo ay istaagtay fi ta'liifi qoraalkii wax laga qorayey fi alqawaacid alfiqiya fanniga alqawaacid alfiqiya wax laga qorayey ay joogsatay cinda alxanafiyati xanafiyada agtooda wa adiga arkaya dee farqiga udhexeeya tasiisu nadar iyo kitaabka alashbaah wa man aad bay u kala fogaayeen markaa xanafiyadu intay bilaabeen oo xoogaa ay yaro wadeen bay joojiyeen muddaanay waxbaba ka qorinba oo fanniga iyo alqawaacid ulfiqiya inay wax ka qoraan ay istaagtay kadib marka ay dib u bilaabeen aaniya ahamu kutub almaalikiya madhabka maalikiyadu fannigan alqawaacid alfiqhiya kutubta ay ka qoreen kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a ah kutubta kitaabka loo yaqaano usuul lfutya waxaana iskale oo u sugnaaday limuxamed binu xaarits binu asad alkhushari oo taariikhda uu dhintana ay ahayd saddex boqol iyo koob iyo lixdankii wa huwa min aqdami ma ullifa fi lqawaacid alfiqhiyati cala madhabi almaalikiya kitaabkani waxa uu ka mid yahay kutubtii ugu horeysay ee laga qoro fanniga alqawaacid alfiqiya marka laga hadlayo madhabka maalikiyada kitaabka labaad ee ka mida kuwa ugu macruufsan waa anwaacu alburuuqi fi anwaa'i alfuruuq almacruufu bikitaab alfuruuq kitaabkan anwaacu lburuuq fi anwaai alfuruuq ee anwaaru lfuruuq baan leeyahy fi anwaai anwaau lburuuq anwaaru lburuuqi fi anwaa'i alfuruuq waxaa iska leh shihaabudiin axmed binu idriis alqaraafi kitaabkani waa kitaab aad u macruufa oo aadna runtii faa'iidooyin badan u leh qaabka uu u qoran yahayna waxa weeye qawaacidda qawaacidda fiqhiga iyo kuwa usuuligaaba horta u kaga hadlay deeta wuxuu samaynayaa sidaa magaciisaba ka muuqata qawaacidda mutashaabihe isu eg ayuu tilmaamayaa farqiga udhexeeya iyo furuuqda ay ku kala duwan yihiin bu si fiican waxa weeye uu uga hadlaya sheekhaasi waxa uu dhintay taariikhdu markii ay ahayd lix boqol siddeetan iyo afarti kitaabkani wuxuu caan ku yahay alfuruuq lilqaraafi laakiin magaciisa dhamayska tiran waa anwaaru lburuuqi fi anwaai lfuruuq haalian min ahami kutubi shaaficiya shaaficiyada kutubta ay ka qoreen fannigan alqawaacid alfiqhiya kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kitaabka loo yaqaano qawaacid alaxkaami fi masaalix alanaam lilciz bni cabdisalaam cabdulcaziiz binu cabdisalaam asulami wuxuu caan ku ahaa alciz binu cabdisalaam magaciisuna waa cabdulcaziiz binu cabdisalaam assulami waxaana lagu naanaysi jiray sulطaan اlculamaai wa baa'icu اlmuluki wاlumaraa sulطaan اlculamaa wa baa'icu اlmuluki wاlumaraa sulطaan اlculamaa waxa u bixiyey ama ciddii ugu horreysay ee u isticmaashaa waxa uu ahaa ardaygiisii ibnu daqiiq ulciid ayaa markii uu sheekhiisa ka warramayey baa waxa uu ku naanayso uu ugu yeedhay sulطaan اlculamaa marka ereygani muxuu u taagan yahay ma naanaystani culimada qaarkood waxay yidhaahdaan ama ay sheegaan alciz bnu cabdisalaam waxa uu ahaa nin aad iyo aada ugu ad adag xaqa oo aada u bayaamiya oo laa yakhaafu fi llahi lawmata laa'im cidba aan u joojininba madax iyo mijo cid waloo khaldantana ku caddeeya dabeetana waxaa la sheegaa xilligiisii waxa uu soo celiyey sharaftii iyo qiimihii culimadu ay lahaayeen awooddoodiina kor buu u qaadayo culimmadu waxa ay yihiin buu dadka tusay maca madaxda marka sidaa awgeed baa lagu naanaysay oo loogu bixiyey sultaan alculamaa waxaa kaloo loo yaqaanaa baa'icu lmuluuk walumaraa kelmadda macnaheeda waad iska fahmaysa waa ninkii iibin jiray boqorada iyo madaxda u iibiyeyba boqorro wax iibsadun baynu arki jirnay iyo kuwo dadka guumaystee kuwo iyagii la iibiyey maarata sayradda la geeyo arrintani waxay ku dhacday baa la ydhaahdaa ma ay timi markii ay dhacday alkhilaafatu alcabaasiya isagu marka hore ree sham buu ahaa alciz bnu cabdisalaam dabeetana ninkii markaa qolyihii ka dambeeyey ee madaxda ahay dhulkaa ka talinaya baa dulmi badan bay ku dhaceen iyo khaladaad badan oo diiniya ah. umuu joojina dee xaqii buu ku bayaamiyey isaga iyo madaxdii way isqabteen waxaa dabeetan la go-aamiyey in la musaafuriyo oo meesha laga eriyo waxa uu tegey markaa masar oo uu haystay nin boqoroo aada iyo aada u caadilah oo lo odhan jiray najmuddiin ayuub halkaa markii uu tegey aad baa loo soo dhoweeyey garsoorkii iyo maxkamadihii baa lagu wareejiyey inuu isagu ka noqdo qaadiyo garsoore waxa uu noqday kabiiru lkhuabaa khuabadii masar ninkii ugu sarreeyey baa laga dhigay aad baa loo soo dhoweeyey iyadoo dabeetana xaaladdu ay sidaa tahay baa way waynagii tilmaanay inuu ahaa nin xaqa aada ugu adag dabeetana waxaa had iyo jeer u iman jiray dhulalkan la kala iibsanaya iyo maadaama garsoorkiina uu jooga dee waxyaaba badan oo khuseeya ayaa soo mari jiray waxaa dabeeto ninkan la yidhaahdo najmuddiin ayuub ee boqorka ka ahaa masar waxa uu aada u soo iibsan jiray addoommaha yurub buu ka soo iibsan jiray nimanka reer yurub ee hadda isu kan xariifinaya masar baa laga soo buxiyey iyagoo addoommo ah waa la soo iibsan jiray nimankii dabeetana addoommaha ahaa markii ay farabateen shaqaalihii dowladday galeenba heer bay gaadheen markii dambe ninkii boqorka ku-xigeenka ahaa ama madaxweyne ku-xigeenka ahaaba uu ka mid yahay addoommihii beriga dhow la lasoo iibiyey oo niman dee farsamadiina garanayay noqdeen iyo maamulkii maadaama ay ka agdhawaayeen dowladdii wa markaa meelo badan bay la wareegeen dabeeto wax alla wixii iibe iyo waxa la kala iibsanayo o dhan ee iyaga xaggooda ka yimaada waxay soo maraan alcizu bnu cabdisalaam oo dee ahaa markaa qaadigii ugu sarreeyey nimankana warkoodu ogyi inay addoomma yihiin addoonka iibkiisa miyuu ansaxaya waaba addoone siduu ansaxaya nimankan lama xorayn dee siday u ahaayeen unbaa xilal loo dhiibay marka weli maxay ku baaqi yihiin addoonnimadii bay ku baaqi yihin waxaa intaa u dheeraa niman dhib badan bay ahayn oo shacabku ay aada uga cabanayeen wax alla waxa xaggooda ka yimaaday ama iiba ama waxa iibsanayaanba uu ku celiya saa wuxu dhaa may idinku waxma iibsan kartaan waxna ma iibin kartaan maba geydaanba nimankana waa madaxa ragga sidaa loola hadlaya waa ragga kursiga labaad ee waddanka haysta weeye masar dabeetana cabashadii waxay gaadhay najmuddiin ayuub waxaa dabeeta uu ku yidhi dee nimankii boqorada ahaa naftaad u keentee kada dah wuxuu idhi haddii aad iibin weydo anugu iska tegaya xilkaagana iska qaado waddankana waan kaaga baxaya nimankan iibba kuma ansaxaye iibna kama ansaxay waxay iibiyaan iyo waxay iibsadaan toona waa addoommo dabeetana xoogaa boqorkiina uu ka yaro gows adeygay le waa niman dhan oo manaasib sare haye addoommaad tihiinoo dib ha laydin iibiyo macquul maaha xilkiisii buu tiriyo halkaasuu ka baxay uu iska tegey alciiz bnu cabdisalaam dabeetana wax alla dadkii shacabka ahaa oo dhan ayaa ka daba tegey cidiba kamay hadhinba in yaroo kooban mooyaane markii ay maqleen waddanka wuu ka baxayaa way raaceenba way sii raaceen dadkiina way la guureen markaa ninkii boqorka ahaa naftu u yaabayo waxaa dabeeta uu is yidhi dee waddankii waxaa ku dhacaya waxa weeye khalkhal iyo qalalaasaa ka bilaabmaya uu ka daba tegayo uu u yeedhay waxa uu ku uhi wax alla waxaad go'aamiso ayaan ku go'aa ii sheeg hadda waxaan yeelaya wuxuu uhi gebigoodaba iibi nimanka namare aynu soo iibinne mid walba xafiiskaa loogu tagaa dawaanin dhan oo mansab hayo ama wasiire ama boqora waa la iibiyaa boqorka laftiisaa iibsada suu dabeetana xoreeya sidaa ogeed ba waxaa loo bixiyey baayicu almuluk walumaraa nimankaa naftu u keen marka yani waa waa un min baab ilfaa'idin baynu uga jeeda kitaabka labaad ee laga qoray alqawaacid alfiqhiya kuwa ugu muhiimsanna ka midka ah waa alashbaahu walnadaa'ir lisadri اdiin moxamed bin cumar bin muraxal almacruuf bibn اlwakiil alashbaah wannadaa'ir oo uu leeyahay ibn اlwakiil waa kutubta laga qoray fannigan alqawaacid alfiqhiya gaar ahaan madhabka shaaficiyada lakiin dee kutub kaloo magacaa sidataana way jiraan oo shaaficiyadu ay leeyihiin oo alashbaah wannadaa'ir lijalal اdiin asuyuuطi dee uu leeyahay weliba kitaab aad u macruuf o aad u qiimo badan sheekhii la odhan jiray taajuddiin binu cabdilwahaab binu cali binu cabdilkaafi asubki isna waa alashbah wanadaa'ir buu leeyahay ibnu lmulaqin alashbah wanadaa'ir buu isna leeyahay oo dhammaantood ku saabsan alqawaacid alfiqhiya wax ka mida taabanaya raabican min ahami kutubi alxanaabilati kutubta madhabka xanaabilada ay ka qoreen fannigan alqawaacid alfiqhiya kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a ah kitaabka loo yaqaano alqawaacid annuuraaniya lishaykh اlislaam ibni taymiya shaykhu lislaam baa iska leh wa haadihi tasmiyat lmuxaqiqi alqawaacid اnuuraaniya magaca in qaabka magacaa la siiyo kitaabku waa magac bixin uu siiyey muxaqiqii kitaabka ama rag mid ka mida ah muxaqiqiintii ilaa taa haddii laga yimaado fasmuhu kitaabka magiciisa rasmiga ahi waa alqawaacidu alfiqhiya magacaasuu leeyahy wa asluhu kitaabkan asalkiisna waxa uu khuseeya ku saabsan yihi fi lkhilaafi bayna alculamaa khilaafka iyo aragti kala aragti duwanaanta culimadu ay ku kala aragti duwan yihiin fi lmucaamalaati baabka mucaamalaadka wa fi fii hanaayaahu kitaabka dhexdiisana waxa uu ku sheegay bacd alqawaacid alfiqhiya buu ku sheegay wa huwa kitaabku mawjuudun waxa uu ku jiraa dimna majmuuci alfataawa almajmuucu alfataawa buu ka mid yahay oo uu ku dhex daabacan yahay wakadaa sidoo kale tubica mustaqilan si madax bannaanna waa loo daabacay marka kitaabkan magacyadiisu ilaa saddex magac baa loo sheegaa qawaacid kuliya waa la yidhaahdaa sidoo kale alqawaacid alnuuraaniya alqawaacid alfiqhiya marka waxaa la yidhaha magaca ugu dhow ee shaykhulislaamna laga dhadhansaday kutubtiisa marka uu ishaarayo kitaabkan in uu yahay alqawaacid alfiqhiya oo a magaciisa rasmiga ah sidoo kale kutubta qaarkood ama nusakha qaarkood baan leeyahy baa laga yaabaa inay ciwaanba looga dhigay haadihi qawaacid kuliya haadihi qawaacidun kuliya marka taasina waa ishaaro une kama dhigno oo loogama jeedo kitaabka magaciisa sidaa culimadu ay tilmaamayaan waxaa ka mid a ah kutubta xanaabiladu ay ka qoreen alqawaacid alfiqiya taxriiru alqawaacidi wa taqriiru alfawaa'id almashhuuru bikitaab alqawaacid kitaabka loo yaqaano taxriiru alqawaacidi wa taqriiru alfawaa'id caanna ku ah alqawaacid ama kitaabu alqawaacid licabdiraxmaan bn rajab alxambali waxaana iska leh ibnu rajab alxambali magaciisa rasmiga ahna waa taxriiru lqawaacidi wa taqriiru lfawaa'id kitaabka saddexaad waa alqawaacidu walusuulu ljaamica walfuruuqu waltaqaasiimu albadiicatu annaafica waxaana iskale lishaykh cabdiraxmaan binu naasir binu sacdi oo dee culimadii casrigan soo gaadhay ka mid ahaa taariikhda uu dhintana ay ahayd kun saddex boqol iyo toddobaatan iyo lixdii hijriga halkaa markaa waxaynu kaga soo baxnay kutubta ugu muhiimsan ee madaahibta afarta ahi ay ka qoreen fannigan alqawaacid alfiqhiya waa si guudu kutubtu aad bay u badan tahay magacyadooduna waa badan yihin fanni walba haddii la isaadaa la dul istaago waqti bay qaadanaysa xukmu tacalumi alqawaacid alfiqhiya fannigan alqawaacid alfiqhiya ama cilmigan barashadiisu xukunka ay leedahay in la barto xukunkeedu waa maxay tacalumuhaa alqawaacid alfiqhiya barashadeedu fardu kifaayatin weeye marka la soo koobo idaa qaama bihi haddii uu u kaco fannigaa barashadiisa man yakfii cid ku filan haddii ay u istaagto nudiba lilbaaqiina inta kale barashadiisa waa loo sunneeyaa uun fannigaa inay bartaan wa ilaa haddii cidiba ay u kici weydo aima aljamiicu dadka oo dhani he way ku dembaabayaan way dee fardu kifaayo marka hore muxuu ahaa ma idaa qaama bihi lbacdu saqata can ilaakhariin shayga haddii dadka qayb ka midii ay u kacdo amaba ay samayso kuwa kale ka dhacaya lakiin hadday wada samayn waayan muxuu isu bedelaya fardu cayn bu iska noqonaya haddii shayga fardu kifaayaha ah cid ku filan oo u kacda la waayo muxuu isu bedelayaa farducayn buu dee noqonaya oo tusaale ahaan iminka qof haddii janaasadiisii iyo aaskiisii iyo diyaarintiisii iyo maxaanku dhaha kutukashadii iyo maydhitaankii diyaarintii meydka waa fardu kifaaya haddii laakiin maydu halkaa yaallo oo cidhiba ay u dhaqaaqi weydo muxuu noqonaya cid waloo aragta muxuu ku noqonaya noqonayaa farducayn buu ku noqonaya oo kifaayadii dee waa ka baxaya marka cilmigan alqawaacid alfiqhiya barashadiisu waa fardu kifaaya weliba ku darso oo qofka ardaygee daalibulcilmiga ahna lagama maarmaan buu yihi qofka in uun fiqhiga xidhiidh la leh fannigani waa u lagama maarmaan waayo sidaynu hore u tilmaannay fannigani waxa uu u adeegaa waa fiqhiga fiqhigii buu kuu ururinaya qawaaciddan oo aada xifdidaa waxay ka dhigan tahay masaa'il fara badan oo boqolaalo fiqhiyabaad baad xifdisantahy bay ka dhigan tahay oo xukunkoodii aada haysaa waayo qaacidadu waxay kuu soo koobaysaa ama ay kuu ururinaysaa waa furuucdii fiqhiga ahayd ee kala duwaneyd markaa ha dhayalsanin oo marka le waa fardu kifaaya ha is odhan haawaba iska caadi malaha arday baa ti waad baahiba gaaraad u qabta qofka muftiga ah ama dee faqiiha ah dee isagana baahida uu qabaa way ka sii muhiimsan tahay marka waa muhim in fannigan aada loo daraaseeyo ee manduumaadkiisa la xifdiyo kutubta waaweyne laga qoray xataa rasaaisha laga qoray ee jaamiciga ama cilmiga ah iyo kutubta sida caadiga looga qorayba qofku inuu wax ka akhriyaa waa muhim iyo inaad xifdido qawaacidda inta muhimka ah waayo cilmigu waa ma fi suduuri laa ma fi sutuur cilmi waxaa la yidhaahdaa oo yani waxa weeye ahlulcilmi aad ku noqon kartaa oo aad ku xisaabtami kartaa kayrkaana aad ku dhaafi kartaa waa waxa aada xifdido qofba qofka uu ka xifdi badan yahay ayuu ka kalsooni badan yahay xagga aqoonta oo ummadduna ay uga kalsooni badantay du laakiin mar alla marka wax la weydiiyaba kitaabka ku cararo su kitaabka ka soo eegay kitaabka weligaa miyaad siin doonto waxaad u baahantay waxa weeye inuu jiro yani aada haysato wax ugu yaraan kugu filanoo masaaisha isha hor horimaraya cilmiga ah ama fiqhiga ah dee aad xukunkeedii ku yani waxa weeye sheegi kartaa adoo qawaacidda ka duulaya marka waa muhim xifdigu maanta waxaa laga xifdigu aad buu inoogu yidhi qawaacidda inaan xifdino qawaaciddu noocay doonaan qawaacidda usuuliga kuwa fiqiga kuwa naxwa dhinac walbigi in fanni walba waad aragtay oo kutubta laga qoray qaarna waa matni qaarna waa nadmi waa nasri baan le qaarna waa nadmi soo ma nadmiga ujeeddada laga le waa maxay waa inuu qofku xifdiyo ardaygu si ay ugu fududaato inuu istixdaarsan karo markaba oo marka la weydiiyo ama ay masale la dariisto markaba iyadoo gabaya uu usoo qaadan karo markaa xifdiga aada ugu dadaala maskaxduna xifdiga way la qabsataayo way qabatintaa haddii qofku uu waxba xifdiyi waayona way isku bogsanaysaa ogow maskaxdu waa marba inta aad ka isticmaasho waa marba jirhkeennu muxuu u baahan yahay iminka gacanta haddaad ka shaqaysiin weydo meel taallo saa u taallo laba maalmood kadib waxaa laga inaad soo laabi kari weydo soo ma w adiga arko markaad fadhiideed qaab u yaro fadhido xoogaa ku raagto maxaa kugu dhaca waa adigan isku yara xidhme ee ama lugta ku kabuyoote ee deetana kala wareegay ee xoogaa jidhka isirageliya adigoo xanuun dareemay sooma macnuhu waa maxay shaqadiibaad xoogaa yaro joojisay soo ma hadde maskaxdan haddii aad shaqada xifdiga ah ka joojiso way soo ururaysa way isku soo bogsanaysaa marka haddii xifdigaagu uu batana way ballaadhanaysa way sii kordhaysaa marka mar walba culumtan kala duwan ee aad baranaysaan iyo funuunta kala duwan ee aynu baranayno markaan idinla hadlaya dee idin ka mid baanahay xifdiga inaynu ku dadaallo wamay xifdiga inaynu ku dadaalno oo aynu xoogga saarno waayo waxaa laga yaay kitaabku markuu nasri yahay xifdigiisu inuu xoogaa waqti kugu qaato laakiin markuu nadmi ama gabay way koobantay inaad xifdido aad bay u fududa markaa taana aynu aada ugu dadaalno waayo waxa aynu dadka la hortegi karna waxaynu xifsanay laakiin haddii mar walba waxay kugu yimaadaan taa kitaabkan ka soo baari doona sax maaha dadka qaarkoodna waabay kasii dareen oo google-kay geliyaan marka wax la weydiiyo mise luu baahanaya mobailku la soo baxayaa imiku gelinaya google-ka ma cilmi baa ku jira ya jawaabta aada googlaha ka heshaa ma aqoon ba ma cilmi ba wax waliba way ku jiraan khayr iyo sharba halkaasu taagany qoraalada ku dhex jira ka hadli maayo kutubta dee daabacan ee b d f k la daabacay ee ku jira kuwaas iyagu waa lagu kalsoonya laakiin maqaalada ku daabacan ee iskaga jira wax walba way leeyihin soo ma marka haddaad halkan u ka eegato taa halkanaan ila waxbay soo gelin kartaa taa kanaa cilmigii ah taasina sax maa waana waxyaabaha inagu badiyey inaynu isdhiganno oo xifdigeennuna uu yaraado kutubtii la daalacan jirayna ay inagu yaraato maanta mobel baa la wada sitaa oo qof waliba halkan ubu haduu xataa wa aqrinay maa kitaabkii musxafkaa soo madarag isagoo ag yaallu iska daynaya suu kan maanta oo dhan ayuu iska kala wadanaya ma malihin ma lagama akriyi karo laakiin mar walba aaladani tadaaciyaadkeeday iska leedahay waxaa laga yaaba adigoo kitaabkii qur-aanka ahaa mobilka ka akrinaya inay farriin whatsappki ku soo gasho soo fahmaa deetana astaa fur kitaabkii inaad xoogaa yare dhigato laakiin musxafkaa haddii aad la soo baxdo xalli wax ku mashquulinaya laa fariin whatsappa walaa mid facebook walaa mid kale kusoo geli mayso kitaabka bas dhex muuqanaysa ila kitaabka haysataa marka kutubta aynu daalacanayna in aanu kordhino ilaahu habeenkii hal bage miyaad daalacatid oo kitaaba bage waaxid safxa waaxida waa faa'iido kutubtana ugu yaraan kitaabka inaad magaciisa iyo cidda qortay iyo waxa uu ka hadlay inaad barataay lafteedaaba muhima ah. lafteedaahe muhim ah marka inaga waxaa laga yaabaa kutub badan oo guryaha inoo taallo oo inoo rasaysa kutubta horta aad baa loo iibsadaa soo somaa marka kutubta meelaha la keen ama maktabadaha ah, kale u qurux badiya uu qaadanaya maba akhriyaya laakiin taab walbo si yaroo fiican loo daabacay uu iska sii qaadanaya ku khasaari maayo dee horta oo melihi aan la qaadani laakiin qaadataya dee akhri yaanu guriga ku dhasoobin ugu yaraan hal beyj akhri akri laba beyj ka bal muqadimada akri waayo lafteedaa cilmi kuu noqonaysa inaad kutubta kala garato marka waxaan uga jeedaa uun in cilmigan barashadiisana aynu ku dadaallo culumta kalena aynu ku dadaallo kutubta nadmiga laga yani qorayna aynu xifdigooda aada ugu dadaallo waa muhim waayo waa inta aynu dadka dheeraan karno weeye haddii kale qof waliba waxbuu akriyaa dee ummaddu say isaga badantahe hadda carabidana way akhriyaan xoogaa diinta wax ka midana ah way iska bowbowsadeen maxaad dhaantaa markaa ka haddaadan waxba istixdaari karayn oo marka wax la weydiiya ama wax kula soo darsaan aad kitaabkii ku noqonayso kitaabkii adle aan yaro kitaab furayso kitaabkaan eegaya ka waxba ma dhaantid dadkii kale waxba ma dhaanti ba ka dhiganta marka aad baan runtii u baraarujinaya inaynu arrintaa dhammaanteen ku dadaalo alqawaacid alkhamsu lkubraa qawaacidda fiqhiga shanta ah ee waaweyn qawaaciddu marka laga hadlayo min xaysu asaalatiha wa tabaciyatiha laba qaybood bay u kala baxaan alqawaacid alfiqhiya qawaacidi waa qawaacid usuul ah oo iyada loo noqonayo qaybna waa qawaacid fiqhiyoo qaybtan usuusha ah tabaacudoo raacaysa oo hoosteedoo imanaysa marka qawaaciddan shanta ahi waa qawaacidda culimmaduna ay isku waafaqsan yihiin madhab kasta oo aad aragto oo afarta madhab ka mid ahina qawaaciddan dee sideedu u qaatay marka qawaacidda waaweyn ma shanba ma afarba ma lixba culimmada qaarkood shan bay ka dhigeen qaar afar bay ku koobeen qaarkood way ka badiyeen lix bay gaadhsiiyeen laakiin almuhim waxay ku wareegeysaa inta badan shantaa qaacido alqawaacid alfiqiyat alkubraa qawaacidda fiqhiga ee waaweyn almashhuuratu ee caanka ahi khamsun shan weeyi wa hiya waxaanay kala yihin kow alumuuru bimaqaasidiha waa qaacidada koowaad laba alyaqiinu laa yazuulu bishak saddex almashaqatu tajribu taysiir afar laa darara walaa diraar shan alcaadatu muxakama haddaba waqad wadaca alculamaau culimadu waxay u dejiyeen haadihi alqawaacida qawaaciddan ayay dejiyeen jaamicatan xaalay tahay qawaaciddani mid koobsanaysa likaiirin min jusiyaati alfiqhi in badan oo ka mid ah masaa fiqhiga faman dabatahaa qofka qawaaciddan qabta ee xifdiya bitafaasiilihaa ay maca tafaasiiliha iyadoo tafaasiishii iyo faahfaahinteediina uu xifdinayo uu qabanayo wamaa yandariju taxtahaa sida oo kale xifdiya wamaa shaygii yandariju imanaya ama soo gelaya taxtahaa qawaaciddan hoosteeda faqad dabata alfiqha qofkaasi fiqhigii dhab ahaan waa xifdiyey fi ljumlati guud ahaan guud ahaan waxa uu noqonayaa maxay qof fiqhigii xifdiye ama haya ayuu noqonaya marka alqawaacid alfiqiya dee qawaaciddan shanta mid walba halkeediinu ugu tegi doonaa insha allah mid walbana qaacide ahaan iyo macnaheeda iyo daliilkeeda iyo taطbiiqaadkeeda tusaalayaasheeda iyo qaacido walba oo shantaa qaacido ka mid ah qawaacidda farcigaee hoos imanaysa ee soo hoos gelaysa insha allahu waynoo iman doonaano waynu arki doonaa waxaan filayaa in waqtigii iska dhow yahay hada wabilahi towfiiq sala allahuma cala nabiyina mxamed